بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان وحكاها الليا أركانتي تيممك iyo shuruuddiisii iyo kayfiyadiisii iyo sunantiisii iyo waxyaabihii burinayay iyo axkaam kala duwan haddaba lix shay ayaa fasalkan lagaga hadlaya wuxuu ku bilaabay mualifku eh, shuruudii tayamumka wuxuu idhi yatayamamu wuu gebagabaysanayaa bikulli turaabin caro walba ayuu ku gebagabaysanayaa caradaasoo daahirin daahir ah xataa maa yudaawaa bihi xataa wixii laisku daweeyo carada laisku daweeyo waa uu ku gebagabaysan karaa wa biramlin iyo bacaad ama niis niiskaasoo fiihi gubaarun bood uu ku sugan yahay niis boodh leh wuu ku gebagabaysan karaa laa macdanse kuma gebagabaysan karo sida nuuraddii wa sixaaqati khazafin iyo jajabkii jilayga khasaf waa jilayga ama dhoobada la dubay burburkeedii kuma gebagabaysan karo wa mukhtaliin iyo ciiddii ku dheehantay bidaqiiqin daqiiq iyo wanaxwihi waxii la mid ah wa qiila waxaa in qalla alkhaliiu wixii ciidda ku dheehmay hadduu yaraado jaaza way bannaantay in lagu gebagabaysto wuxuu hi lagu gebagabaysan karaa ciid kasta oo daahir ah horta shardi koobaad waxaa weeye waxaan lagu gebagabaysanaya inuu ahaado caro ee waxaan caro ahayn laguma gebagabaysan karo shardiga labaadna waxaa weeye waxaa lagu gebagabaysanayo ee carada ah inuu daahir yahay waxaana taa daliil waa qowlka ilahi u yihi subxaana wa tacaala fatayamamuu saciidan ayiban waxaad u qasadaan saciidan caro ayiban oo daahir ah saasuu imaamu ku fasiray aayaddii sidoo kale ibn cabaas radi allahu tacaala sidaas ayuu aayadda ku fasiray in saciidka ayibka loo jeedo ciiddii daahirka ahayd nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa tahuuran dhulkii waxaa liga yeelay masjid ciiddeedana waxaa liga yeelay mid wax daahirsan wa turbatuhaa buu cabiray turbadu haddaba waa ciiddii xadiidkaasi wuxuu khasisayaa riwaayadii kale ee nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wajucilat liya alardu masjida watahuura adlada ayaa waxaa laga yeelay masjid meel lagu tukado iyo mid wax daahirsan arladii wax badan baa soo osgelaya dhagaxii iyo waxyaabihii kala duwanee arladu ka koobnayd ayaa soo osgelaya laakiin xadiidkana khasisood wa turbatuhaa ciiddeeda ayuu marka anwaacda ciidoo idil ayaa halkan imanaysa ama tii huluud ama tii casayd ama tii madoobeyd ama tii caddayd dhammaan anwaacda ciidoo idil ayaa lagu gabagabaysan karaa xataa ciidda la isku daweeyo ciidaha qaar waxaa jira daw loo isticmaalo waa sida dhoomada loo yaqaano atiin اlarmani dhoobadaas xataa haddii ay qalalan tahay oo iyadoo qalalan la burburiyo oo ciid ka soo baxdo waa lagu gebagabaysan karaa dhammaan anwaacda ciidda waa lagu gabagabaysan karaa wa biramlin waxaa lagu gabagabaysan karaa dacaadkii ama niiskii fiihi quba waa inuu boor leeyahay laakiin niiska waa lagu gabagabaysan karaa laakiin waa inuu boor leeyahay haddii uu boor leeyahay gacantii buu soo raacaya wejigii waa lagu masaxay lakin hadduusan boorba lahayn oo xabaat uu yahay oo markiiba daadanayo oo wejigiusan ku harayn dee markaa gabagabaysi ma gelayo cala almadhab waa inuu boor leeyahay maxaa yeele ilahi subxana wa tacala markuu ka hadlayay gabagabaysiga wuxuu hi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ku masaxa saciidkii wejiyadiinna iyo gacmihiina minhu xaggiisa ka masax yani mintaas waxay faaidaysa tabciid macnaha waa inuu wax ciiddii ka mida ah wejiga ku hadho iyo gacmihii laakiin haddii aysan waxba ku harhaynin oo ciiddaas daadanaysa ay tahay waxa weeye gabagabaysi markaa ma gelayo sidoo kale waxaan gabagabaysi gelaynin macdanti dhulka ilaahay ku abuuray sida kibriidkii iyo nuuraddii iyo waxyaabaha kala duwan ee macaadinta ah waxa weeye ma gelayaan gabagabaysi maxaa yeeley ciid laguma magacaabo sidoo kale jilayga jajabkiisa ama dhoobada la dubay waxaa weeye laga sameeya dheriga iyo wixii la midka ah haddii la jajabiyo burburkeedaas eh, laguma gebagabaysan karo eh, sidoo kale eh, ciiddii ku khaldantay daqiiq hadday ciiddii iyo daqiiq isla falgalaan oo isku khaldamaan gebagabaysi markaas ma gelayo maxaa yeelay alla falgalay ayaa wuxuu diidayaa ciiddii inay gaadho jirhkii oo ilan daqiiqdu waa naacim wax jilicsan wayaan caraduna way ka waaweyn tahay marka caradiiba u diiday inay gaadho eh, jidhkii sidaa darteed gabagabaysi markaa ma gelayso qowl daciifa ah wuxuu leeyahay khaliidkaas waxaa ciidda ku khaldamay hadduu yaryahay wax dhib ah markaas ma leh leeyahay biyaha oo kale waya biyaha hadday wax yar ku khaldamaan ama sacfaraan ama saabuuna dhib ma leh eh, marka biyihii bay la mid noqonayaan buu leeyahay ciiddii laakiin waxaa la yidhi biyaha iyo ciiddu way kala duwan yihiinoo biyuhu waa latiif meel kasta ayay gaarayaan oo waxaasi uma diidaya inay shirkii gaadhaan laakiin ciidu sidaa ma aha ciidu wax yar oo ku khaldamay ayaa diidi kara inay shirkii ay gaadho maxaa yeeley sida biyahoo kale ladiif ma ah wax julmla weya walaa bimustacmalin ciid la isticmaalayna laguma gebagabaysan karo cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno wa huwa turaabkii mustacmalka ahaa waxaa weeye maa baqiya wixii ku hadhay bicudwihi qofkii gebagabaysanayay xubintiisa wakadaa sidoo kale maa tanaahara wixii ka daatay fil asaxi wejka asaxnimo badan haddaan qabanno sidoo kale waxaan gebagabaysiga gelaynin ciiddii la isticmaalay ee mar lagu gebagabaystay ciiddaa la isticmaalayna waxa weeyaan waa wixii xubinta ku hadhay maaha ciiddii dhulka laga qaadaya ma aha qof uu ku gabagabaystay maaha ee waxaa loo jeedaa ciidda xubintii ku hadhay ama ciidda xubintii ka daadatay labadaas ayaa noqonaya mustacmal maalan qof baa gabagabaystay wejigii ayuu masaxay ciidda wejigiisa ku harhsama boodhka saaran mar kale oma isticmaali karo intuu wejigii ka qaado gacmihii oma isticmaali karo sidoo kale ciidda ka daadatay wejigiisa intuu marnabaad soo qaato haddana kuma isticmaali karo masaxaadii gacmaha haddaba kaasaa mustacmalehe laakiin ciidda meesha taalla haddii aysan ku soo laabanin ciiddii gebagabaysiga aysan dib ugu soo daadanin mar labaad iyo mar saddexaadba waa lagu gebagabaysan karaa waaya waxaa loo leeyahay mustacmalku gebagabaysiga magala waa sida biyihii oo kale biyaha mustacmalka wayna soo dhaaftay inaysan mar haddii la isticmaalo biyihii mar kale la adeegsan karin daharada loo adeegsan karin ciiddina waa la mid wayushtaradu waxaa la shardiyaa qasduhu ciiddii in loo qasdo falow safathu ciiddii haddaba haddii ay soo saydho riixun dabayl calayhi qofkii gebagabaysanaya ay ku soo saydho oo faradadahu marka uu ku celceliyo uu marmariyo xubintii oo wana waa uu niyeysto gebagabaysi uu niyeysto lam yujzi arinkaasi uma gudayo oo tayamum u noqon maayo walow yumima haddiise loo gabagabeeyo qofkii biidnihi idankiisa loogu gabagabeeyo qof kale u gebagabeeyo jaaza wuu bannaan yahay arrinkaas waana u asaxayaa waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa markaa loo gebagabaynayo cudrun cuddaar inuu qofkaasi qabo oo qof xanuunsan oo aan gebagabaysan karin uu yahay maalan shuruudii waxaa ku jiray tayamumka waxaa ka mid a ah shuruudaas in eh, loo qasdo ciidii eh, ciid in loo qasdo ayaa shardi ah waxaa looga jeedaa qofku markan uu eh, ciidda ku gabagabaysanayo waa inuu horta u qasdaa ciiddaas oo qaaditaankeeda u qasdaa waxaana taa daliil ah qowlka ilaahay weeye fatayamamuu صعيدا ayiba famsaxuu biwujuuhikum fatayamamuu macnaheed waxaa weeye u qasda saciidan ciid ayiban oo daahira oo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu oo markaa ku masaxa wejigiinni iyo gacmihiinna marka ayadan waxay tilmaantay in qasadkaasi shay loo baahan yahay u yahay haddaba qasadkaas ee ayaddu ku xasilaya waa qofkii iskii uu ciid usoo qaataa haddii waxaa kaa baxaysa marka ay dabayli timaado oo dabayli soo dhabato oo qofkii ay ciiddii ku soo saydho oo wejiga ay kaga rarbaxdo marmariyo ciiddii isagoon sooba qaadin muunu qasdiba qofkan inuu ciiddii soo qaado ee dabayshi baatay soo qaado ciiddii ay wejiga kaga dhufantay dabeetana asaga marmariyo haddaba qasdiga meesha ka baxay soo ma taasi u gudi mayso qasadkii lama helin alwda marka haddaba waa tafriic yani shardigii qasdiga ayuu ka tafriicinaya maslada laakiin haddii qof uu qof kale u gebagabeeyo idankiisana uu gebagabeeyo maalan qof baa xanuunsan ama maba xanuunsanee faakahaysi awgi ayuu qof kale yidhi ii gebagabee qofkiibaa markaas idankiisa ayuu ciidii kusoo qaaday dabeetana wejigii ugu masaxaya gacmihii taasi way banaan tahay qasadkii ma diidayso maxaa yeele qofkan idankiisa ayuunbuu ku shaqaynaya marka ficilkiisu wuxuu qumayaa ficilkii qofkii u idmay ayuu gelayaa maadaama idankiisii uu ku shaqaynayo eh, inkastoo ay makruuh tahay isticaanada sida la soo dhaaftay waysada eh, waa makruuh tayamumkana waa makruuhu qof kale inuu eh, ka dalba inuu caawiyo haddii aysan wax cudurdaara jirin lakin hadii cudurdaar jiro dee markaa makruh ma noqonayo qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay waxaa shardi ah marka eh, qofka gabagabaysigiisa uu qof kale u samaynayo oo u gabagabaynayo in cudurdaar qofkaasi uu haysto qof xanuunsan uu yahay lakiin hadduusan xanuunsanayn dee qasadkiibaa meesha ka maqanoo waxaa weeye eh, ma asaxaysu leeyahay laakiin mar kasta waxaa shardi ah markuu qof kale u idmo inuu gabagabeeyo inuu asaguna niyada la yimaado markii qofkaa ciidda uu soo qaadayo inuu niyeysto oo markii wejiga ugu masaxayana inuu niyeysto eh, tayamumkii wa arkaanuhu arkaantii tayamumku waxaa weeye naqlu turaabi ciiddii in lasoo raro falow naqala haddaba haddii uu raro ciiddii u ka soo raro min wejin wejiga u ka soo raro ilaa yadin gacantii uu raro aw amase cakasa uu isweydaariyo oo uu ka soo raro wejiga u raro kafaa waa uu ku filaya arrinkaasi bilaa saxi wejkaa saxnimada badan tayamumka shuruuddiisii waan ka soo baxnay halkan wuxuu ku sheegayaa arkaantiisii waa shan arkaantii iyo shuruuddu waxay ku kala duwan yihiin shuruuddu horta labada waxay ka siman yihiin shayga la-aantii asix maayo haddii shardigii la waayo shayga asixi maayo ruknigii haddii la waayana shayga asixi maayo laakiin farqi udhaxeeya shardiga rukniga waxaa weeye shardiguna shaygii wuu ka baxsanya xaqiiqadiisa ruknigana waxa weeye wuxuu ka mid yahay shayga xaqiiqadiisa waa juz min ashay shayga qayb ka mida wey haddaba tayamumku shan rukni buu leeyahay afar mualifka inoo sheegay midka shanaadna xagga dambaan ka raacin doonaa hadduu alle ee rukniga koobaadi waxaa weeye naqlu turaab ciiddii in la raro raditaanka ciidda oo xubintii la masaxayay loo raro haddaba haddii uu eh, ka raro wejiga oo gacantii u raro ama uu isweydaariyo oo waxa weeye gacantii ka raro wejiga u raro arrinkaasi waa uu ku filan yahay oo waa sidee maalan eh, qof baa isagoo gabagabaysanaya markii uu wejigii uu masaxay ayay dabayl soo dhacday dabeetana dabayshii ayaa wejiga u saartay boorkii ama ciidii wejigiibuu ka qaatay eg masaladani masladi hore iskaa khaldamin halkan qasdi baa jira uu ka qaadaya marka hore wuu marmariyay masladii haddaan hore waxay ahayd falow safatu calayhi riixun ku celceliyey kan laakiin ku celcelin ma aha wejiga already wuu masaxay boorkii uu ka qaaday ee mustacmadka ahaa isagoo boorka ka ayay dabeeli timidoo boor bay ka saartay wejigiibuu ka qaatay intuu qasday buu ka qaatay dabeetana labadii gacmood ayuu ku masaxay taasi waa asax naqligii waa la helay qasadkiina waa la helay cagsigeedna waa la midoo haddii waxa weeye gacantii uu ka qaato maalan dabayl baa timid gacantii bay boodh ka saartay boodhkiibu gacantii ka qaatay dabeetana wejigii ayuu ku masaxay de qasdigiina waa la helay naqligiina waa la helay markaasi way asaxaysaa waay laakiin culummada shaaficiyadu waxay tilmaameen shardigan mualifka inoo sheegay ee qasadka ah in la soo hosgelin karo naqligan naqligan uu soo hosgeli karaabaa leeyahy maxaa yeel naqligan raaritaanka ciidda waxaa la socda niyadii oo si mualifka tilmaami doono xagga dambe uxili doonaa wayajibu qarnuhaa niyadii in lala xidheeya waa jira binaqli marka maadaama raritaankii uu la socdo niyo taasi waxay laga kaafinaysaa qasadkii laakiin mualifku wuxuu u tafsiiliyey si loo ogaado arrinkaas maadaama ayaddii qur-aanka ay tilmaantay waaya kaasi haddaba waa rukniga koobaad rukniga labaad waxa weeyaan wa niyatu istibaaxati salaati salaada banaysigeeda niyadeedi weeye laa rafci xadain xada koryeeliddii inuu niyeysto ma asaxayso markuu gebagabaysanayo walow nawa haddii uu niyeysto farda tayamumi tayamumka faradkiisa lam yakfi asnaa ku fillaan maayo fi asaxi wejkaa saxnimada badan wayajibu waxaana waajib ah qarnuhaa niyadii in lala xidhiiriyo binaqli raritaankii ciidda la soo rarayey wakadaa saasoo kale istidaamatuhaa niyadii in la joogteeyo ayaa waajib ah ilaa masxi shayin min alwejhi wax ka mida inta laga masaxayo in niyadii ay joogto ahaato aysan qalbigii faaruqin ayaa eh, waajib ah cala saxiixi wejka saxiixa haddaan qaban rukniga labaad waxa wey niyadii inama alacmaalu bniyaat niyadu waa rukni arkaantii tayamum ka mid ah goormuu niyeysanayaa haddaba qaabkees u niyeysanayaa horta marka hore wuxuu niyeysanayaa istibaaxata salaa salaadda inuu banaysto oo gebagabaysiga wuxuu ku niyeysanayaa salaada banaysigeeda ilan salaadii qofkii muxdidka uma banaano wax kastaoo dahaaro u baahan ayuu niyeysan karaa banaysigiisa sida dawaafkii iyo musxafkii xambaaritaankiisii iyo taabashadiisi ila akhiri laakiin ma niyeysan karo rafca xada xadad koryeelidii yani markuu gabagabaysanayo inuu niyeysto xadad koryeelidii ma asaxayso waayo tayamumku xadadka ma koryeele eh waa mubiix muxuu banneeyaa oon salaadii muku banaynaya xadadka ma koryeelayo ah culummada jumhuurkoodan saasay abaan waxay qabaan tayamumku inuusan xadadka kor yeelin laakiin uu mubiix yahay waa tan qofka isagoo gabagabaystay oo salaaddii tukaday ama janaabadii ka gabagabaysay oo salaaddii tukaday markuu biyo helo uu maydhigii soo celinayo uu weysaysanaya taas waxay tusinaysaa inuusan xadadkii kor yeelin waaya waa mubiix sidoo kale hadduu niyaysto faradkii tayamumka ee taasina kuma fillo oo niyo ma noqonayso farda tayamum niyaysto sida fardulwudu niyaystana haduu niyaysto ma anfacayso sababtoo ah weysada waa maqsuud oo sideeday maqsuud u tahay laakiin tayamumku maqsuud ma ahe waxaa loola imaanaya un daruuro ayaa loola imaanaya markii biyihii la waayey ayaa la gebagabaysanaya waa daruuro saa darteed farda tayamum niyaysan mahaye wuxuu niyaysanayaa niyat alistibaaxa goorta la niyeysanayana waxaa weeye markii uu ciidda soo rarayo markaas ayuu niyadii la imaanayaa oo la xidhiirnayaa naqligii markuu ciidda soo rarayo ayuu niyadii la imaanayaa saasoo kale niyadii wuu joogtaynayaa ilaa uu wejiga ka masaxayo dee laxdaadka udhexeeya wayba iska yaryihiin inta ciidda uu soo qaadayo ilaa inta wejiga ka masaxayo wawa laxdaad yasiiro aad u yar intaa waa inaysan niyadu aysan qalbigiisa faaruqin sidaa saxiixa laakiin halkaa mualifku yidhi wa kada istidaamatu ilaa masx shay min alwajh cala saxiix madhabka taxqiiqiisu waxaa weeye sida culamada shaaficiyiinta ee imaam nawi ka dambeeyey taxqiijiyeen inaysan shardi ahayn ama ay waajib ayna ahayn in niyadii ay joogto ahaato ilaa wejiga laga masaxayo ee waxaa muhiim ah inu niyeysto marka uu ciidii soo rarayo ama marka uu wejiga masaxayo laakiin inta udhaxaysa raritaanka ilaa intuu weji ka masaxayo hadday niyadii ka tagto ay qalbigiis ka baxdo waxa weeye wax dhiba male masaaisha yani daciifka ahe ee qiil uusan ka cabirin ayay ka mid tahay ee minhaaj ku jirta waa masaa'il yaroo kooban fainagaa fardan haddaba haddii uu farad niyeysto qofkii gebagabaysanayay wanaflan iyo sunno ubiixaa labadaba waa loo banaynayaa aw amase fardan buu niyeystay arad keligii falahu naflu sunno inuu la yimaado oo sunna uu tukado way u cala lmadhab sida madhabka ah aw amase naflan sunno ayuu niyaystay aw amase asalaata salaad unbuu iska niyeystay uu iska ilaaqay farad iyo sunno toona ma inuu ku bannaysto gabagabaysigii tanafala markaas wuu sunnaysanayaa oo sunno ayuu ku tukanaya gabagabaysigaas lalfardu farad maya oo farad eh, ma tukan karo eh, markaa uu niyeystay sunnaha keligii ama salaad un uusan xadiidin salaada ama farad ba mise waa sunno cala madhabsi madhabka halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa eh, wixii uu ku banaysanayey niyadii gabagabaysiga waxaa la eegaya waxaanu niyeystay haddii uu farad iyo sunno horta niyeysto farad iyo sunno uu tukan karaa haddii uu farad keligii niyeystana aradkaana wuu banaan yahay sunihiina wuu banaan yahay maxaa yeele sunuhu sidiisaba waa taabic aradka unbu raacsanya marka mar hadduu aradkii niyeystay dee sunihiina waa taabicoo wuu ku tukan karaa wuu ku banaysan karaa gabagabaysigaas uu niyeystay aradkii haddii laakiin sunna uun uu niyeysto sunnihiin uu ku banaysto markaas farad kuma tukan karo gabagabaysigaas hadduu niyeysto inuu sunnihii ku banaysto farad kuma tukan karo maxaa yeelay dee faradku waa matbuuce taabic ma ah yani sunnaha iyo faradka sunnaha raacsan faradka ee faradku sunnihii ma raacayo saa darteed haddii uu niyeysto sunno farad ku tukan maayo gabagabaysiga oo u niyeystay sunnihii sidoo kale haddii uu iska niyeysan salaad u iska ilaaqo oo uusan niyeysanin farad iyo sunno salaad inuu ku banaysto unbuu gabagabaysiga u niyeystay markaasna uu sunnuhu ku tukanaya faradkuma tukaneeyo Ah. waxay la mid tahay bay oo loo qiyaas qaatay masaladan sida qofkii haddii uu salaad iska xarmado salaad iska xidhay muusan nihiysanin fard iyo sunna toona sunnay noqonaysaa sunnay noqonaysaa wamasxu wajhi wejigiisa inuu masaxo ayaa ayadna rukni ah oo ruknigii saddexaad ah uma dabeetan yadayhi labadiisa gacmood maca mirfaqayhi labadiisa xusulmacooda inuu masaxo walaa yajibu ma iisaaluhu inuu gaadhsiiyo ciidii manbata shacri اkhafiif tintii khafiifka ahayd ee meeshay kasoo biqlanaysay kasoo dhalanaysay inuu gaadhsiiyo waajib ma aha walaa tartiiba wax tartiiba ma dhexeeyo fii naqlihi ciida soo qaaditaankeedii fil asaxi wejka asaxnimada badan falow daraba markaa haddii uu ku garaaco biyadayhi labadiisa gacmood dhulkii uu ku garaaco oo masaxa uu ku masaxo biyamiinihi midigtiisa wajha wejigiisa wa biyasaarihi bidixdiisana yamiinahu midigtiisa jaaza way bannaanta halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku rukniga saddexaad iyo kii afraad rukniga saddexaad waxaa weeye masxu wejhi wejigiisa inuu masaxo waa rukni rukniga afraadna ee labadiisa gacmood inuu masaxo aydna waa rukni laakiin gacmaha marka la masaxayo waa sida weysada oo ila mirfaqayn ayaa la gaadhsiinaya masaxaadii sidaa weeye madhabka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh marka waxaa daliilu ah labadaa rukni qowlkii ilaahay uu yihi markuu ka hadleeyey tayamumkii fatayamamu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum weydiikum wejiyadiina gacmihiina masaxa in marfaqaynka la gaadhsiinayana waxaa loo daliishaday maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala isla aayadan ka hadlaysay weysada iyo tayamumka afar xubnood buu sheegay wejiga iyo labada gacmood iyo madaxoo la masaxayo iyo labada lugood taasuu weysadii ku sheegay tayamumkiina laba xubnood lagu riday laba xubnood buu soo reebay laba xubnood buu soo reebay oo ah wejiga iyo labada gacmood madaxii iyo cagihiina meeshuu ka saaray marka markii uu ka hadlayey gacmaha ilahi wuxuu yihi waydiyakum ila lmaraafiq cusulladii buu sheegay markii gebagabaysiu ka hadlayana famsaxuu biwujuuhikum waydyakum buuli oo muusan eh, sheegin halka la gaadhsiinaya masaxaadaha marka waxaa lagu xambaaray xaggaa hore ayadda wixii lagu sheego ah in marfaqeynkii la gaadhsiinayo eh, gabagabaysiga laftiisii maadaamuu bedel ka yahay waxaa kaloo ku so aroray xadii cabdullahi bni cumar uu nabiga ka weriy alayh sla slam inuu nabigu yidhi atayammu darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayni ila lmaraqiin tayamumku waa laba darbo darbo wejiga uu leeyahay iyo darbo labada gacmood leeyihiin ilaa labada xusulood laga gaadho xadiidka xaakim baa wariyay laakiin waa xadii culamo badan ee ku tilmaamay inuu daciif yahay hadduu xadii saxiix ahaan lahaa asagaa baa xujo ku noqon lahaa masaladan laakiin dacfi baa ku jira waayahay haddaba rugniga afaraadna wakaas waa gacmihii in la masaxo ila almirfaqayn rukniga shanaad ee mualifka noo sheegay waxaa weeye atartiib in la tartiibiy wejigii iyo gacmihii marka hore wejiga la masaxo marka labaadna gacmihii la masaxo tartiibkaana wuxuu mualif ku tilmaamay uma yaday uma yaday halkaas ku tilma uma waxay faaidaysaa tartiib iyo taraakhi waay haddaba ciiddii marka wejiga lagu masaxayo waajib maaha in la gaarsiiyo halka ay tinta khafiifka ee wejigaa ka sarraysa agga madaxa halkay kasoo bilanayso in la gaadhsiiya waajib maaha tani waxay kaga duwan tahay weysadii weysadii waxaa waajibaya qofku markuu wejiga maydhayo inuu madaxa meeshu ka bilaamayo halka tintu ay ka bilanayso inuu gaadhsiiyo maydhigii waajib ah laakiin tayamumka in la gaadhsiiya halkaas waajib ma aha maxaa yeele waxaa ku jirta mashaqo eh, walmashaqa tajlibu taysir waaya sidoo kale maqligii ciiddii la soo qaadayey ee wejiga loo qaadayey iyo tii loo qaadayey gacmaha wax tartiiba ma leh oo tanuu u soo qaado wejiga ayuu wejigii gacanta ku masixi karaa wejigii gacanta ku masixi karaa saa darteed mualifka asagoo amsilada ka tafriicinaya wuxuu yidhi falow daraba biyadayhi wamasaxa biyamiinihi wajhahu biyasaarihi yamiinahu jaaz macnaha haddii uu darbo uu sameeyo gacantii labadii gacmoodba uu dhulku dhufto dabeetana midigtii uu ku masixo wejiga bidixdiina uu ku masaxo midigtii waa hal darbo way bannaantahay haddaba tartiib male naqligii shardi maa inuu marka hore wejiga usoo qaado oo wejiga masaxo haddana mar laad usoo qaado gacmihii oo gacmihii u masaxo shardi maaha hal darbo ayuu midna wejiga ku masixi karaa gacan gacantii kalena midig ku masixi kara haddana darbo kale usoo qaado labaad gacantii bidixda ahayd ayuu ku dhammaystiraya markaa watundabu waxaa la sunneeyaa altasmiyatu magacaabid magaca ilaahay in eh, la magacaabo ayaa sunno ah eh, marka la gabagabaysanayo wamasxu wejhi wejigiisi inuu masaxo iyo weydayhi labadiisa gacmood bidarbatayn laba darba inuu ku eh, ku masaxo ayaa sunno ah qultu waxaan idhi alasaxu wejka asaxnimada badan almansuusu ee la caddeeyey naska imaam shaafici ah wujuubu darbatayni laba darbadood waajibnimadeedii weeye waa in amkana haba suurta gasho masaxaadii wejigai labada gacmood bidarbatin hal garaac ama hal darbo oo bikhirqatin karin dhulka lagu garaacayo oo markaa iyo naxwi wixii lamid oo markaa ku masaxayo halkaa karin wejigii iyo labadii gacmoodba wallahu aclam halkan mualifka wuxuu ku guda galay sunnayaashii tayamumka waxaa sunuhu yidhi in qofka horta tasmiya la yimaado oo bisinkii uu la yimaado sidii weysada bisinka oo la yimaanaya oo bismillah uu dhaho markii uu gabagabaysanayo sidoo kale yani wuxuu tilmaamayaa inaysan waajib ahayn laba darba ina la yimaado laakiin imaam nawowi baa halkaa ka daba tego wuxuu yihi asaxa waxa weeye inay waajib tahay laba darbo sunno meahe waa waajib hal darba xataa haddii qofkii uu wejiga iyo labada gacdoodba uu ku masixi karo waxaa shardi ah inuu yani la yimaado laba darbo laba darbo ayaa waajib ah xataa haddii hal darbe ay suuragal tahay inuu ku masao wejigii labada gacmood oo hal darbe se u masix wuxuu samayn karaa karin intuu soo qaado oo uu dhulka ku dhufto karintaas mara ayuu maradii qayb ka midana wejigi ku masixi karaa intii kalena labada gacmood ayuu ku masixi karaa oo inta waxaa saa loo leeya mataqaanaa haddii la dhaho labada yani halkaa darbe ee labada gacmood wejiga iyo labada gacmood adeegsado waxaa ka laazimaysa inuu tii wejiga ku masaxay haddana gacantii uu ku masaxo markaa ay noqoto yani mustacmal taasaa la diidan yahay xataa haddii ay saasi dhacdo yani waxaa shardi ah in uu laba darbo uu la yimaado waxaana taa daliil ah xadiidkii nabiga ka so aroray alay sl slam uu nabigu yihi atayamu darbatani darbatun lilwajhi wadarbatun lilyadayn xadika hadan soo tilmaamay xadikan dacfi baa ku jira laakiin culamada shaaficiyada waa xadiidkaas ayay masaladan u ictimaadeen wayuqadimu wuu hormarinayaa yamiinahu midigtiisa ayuu hormarinayaa waxaa sunna inuu midigtiisa hormariyo iyo aclaa wajhi wejigiisa qaybta sare markuu gabagabaysanay inuu hormariyo oo qaybta hoose ka hormariyo wayukhafifu sidoo kale wuu fududaynayaa algubaara boorhkii wa muwaalaatu tayamumi tayamumka xidhiidhintiisu kal wadu weysada may la mid taho waa sunno siduu weysadaba xidhinteeda ay sunno ahayd sunantii halkan malif kusoo tilmaamayaa waxaa ka mida ah sunantii inuu midigta horraysiiyo labada gacnood gacanta midig marka hore inuu horraysiiyo masaxaadeeda dabeetana tabidix uu ku xujisiiyo haddii uu isdaba mariyo oo bidixda horraysiiyo midigta ku xujisiiyo wax dhiban male laakiin sunnadii ayuu khilaafayaa oo makruh bay noqonaysa laakiin tayamku uu asaxayaa sidoo kale waxaa sunno ah xagga sare inuu wejiga ka masaxo oo xagga sare uu ka soo bilaabo tayamumkii masaxaadii wejiga hadduu xagga hoose ka bilaabana dee way u asaxaysaa laakiin sida afdalka inuu xagga sare kasoo bilaabo waxaa kaloo sunno ah boodhkii inuu iska fududeeyo oo see boodhku fududaynaya hadduu boodh badan uu soo qaado oo meeshu meel boodh badan ay tahay inuu iska afuufo oo yani nanqasir ama neefyar ku afuufo ayaa sunno ah ama uu gacantii iska sayran boodhkii oo khafiifiyo boodh yar uu gacanta kusoo reebo wejigii markaa ku masaxo sida nabig alay sl slaam ka sugnaatay xadiidkii camaar ibni yaasir midda kale waxaa ka dhalanaysa haduu boodh badan wejiga ku masaxo in suuradiisii uu fool xumeeyo oo wejigii wada boodh ah wada habaas ah uu meeshii ka soo baxo waxaa kaloo sunno ah inuu tayamumkii xidhiidhiyo oo faasil dheer uusan udhexaysin wejigii iyo gacmihii sida weysadaba ay sunno u ahayd in la xidhiidhiyo weysadii laakiin weysada waxaan idhi xidhinteeda ama waalaedkeeda waxaa lagu garanayaa in xubintii uu maydho intii tii ka horraysay aysan qalalin ama angegin de gabagabaysiga wax angegaya ma jiro wixii waa board waxaa loo qiyaas qaadanayaa yani ciiddii wax lagu qadaraya si ayagoo biyo ah yani intii biyuhu ay ku qalalayeen oo kale waa inuusan udhexaysiinin saasa laga wadaa wayundabu waxaa la sunneeyaa tafriiqu asaabicihi labadiisa farood inuu kala geeyo awalan marka hore wayajibu waxaa waajib ah nascu khaatami fargalkiisii inuu siibo fi aaniyati darbadii labaad wallahu aclam farihiisa inuu kala fogeeyo tafriiqu asaabici farihiisa inuu kala fogeeyo marka uu ciidii soo qaadayo darbada koobaad waa shay sunno ah si waxa weeye boodh badan uu u kiciyo isla markaa boodhka u gaadho faraha dhexdooda inuu faraha kala fogeeyo darbada koobaad waa shay sunno ah darbada labaadna inuu fargalkii iska bixiyo hadduu fargal qabay ayadna waa waajib ee sunno ma ah waa waajib oo waayo weysada waajib ma ahayn inuu fargalka iska bixiyo ee waa inuu fargalkii dhaqaajiyaa si biyuhu ay u gaaraan fargalka hoostiisa laakiin gebagabaysi waxaa la yidhi dhaqdhaqaajinti kuma fillo waa inuu fargalkii siibaaba oo iska bixiyaa markuu gebagabaysanaya darbada labaad sababtoo ah ciiddu sida biyuhu kale ma ah oo fargalka hoostiisa ma gaarayso haddii aan fargalkii la bixin laakiin biyuhu waa latiif oo meel kasta way gaarayaan waman tayabama qofkii u gebagabaysta lifaqdi maayin biyo waayitaankood fawajadahu markaa biyihii hela in lam yakun fii salaatin hadduusan salaad ku sugnayn baala gebagabaysiisii uu burayaa waa in lam yaktarin haddii uusan la xidhiidhin biyaha helitaankoodii damiirkan yaktarin ku jira wuxuu u laabanaya wujuudulmaa biyaha helitaankoodii hadduusan la xidhiidhin bimaanicin wax diidaya biyaha isticmaalkoodii oo maanicaasi waa maxay kacadasi waabaoon oo kale eh aw amase fii salaatin salaad dhexdeed ayuu biyihii helay isagoo ku jira markuu gabagabaystay ayuu biyihii helay laa tasqudu salaadaasoo laa tasqudu aan ku dhacaynin bihi tayamumkii aan ku dhacaynin eh, oo qada hadhow laga rabo baalat salaadaasi way buraysaa cala almashhuuri qowlkii mashhuurka haddaan qabano wain asqadahaa tayamumkii haddii uu ridayo salaadii damiirka ha wuxuu u laabanayaa eh, salaadii uu ridayo falaa markaasi ma burayso eh, salaadaas waqiila waxaa lihi yabطulu الnaflu sunnihii ayaa buraya waayahay halkan malifka wuxuu ku tilmaamayaa eh, axkaamtii horta guda galay tayamumka axkaamtaasi waa saddex qaybood qaybta koobaad waxaa weeye waxa tayamunka burinaya en xadadka ahayn eg tayamunka horta waxaa buriya wax kasta oo weysada buriya tayamunkiina wuu burinaya laakiin wuxuu la dheer yahay wixii weysada burinayay waxyaabo kale oo asaga burinaya waa in biyihii la helo biyihii in la helo wey saa darteed maliku wuxuu ku yihi qofkii u gebagabaysta biyo waayitaankood biyuu qofkani waayey dabeetana wuu tayamumay dabeetana biyuu helay waa la kala qaadaya marka inuu salaad ku jiro iyo inuusan salaad ku jirin inuu biyi helo asagoo weli salaaddii gelin markuu gebagabaystay kadib intuusan weli salaaddii gelin ayuu biyihii helay oo biyaa u yimid qofka marka tayamumkiisi wuu burayaa bilijmaac culamadu wa isku waafaqsanya si ibnulmundir ijmaca soo naqliya nabigu wuxuu uhi alayhi الsalaatu wasalaam الصaciid الطayibu طahuur الmuslim wain lam yajid اlmaءa caشhra siniin faإida wajada اlmaءa falyتaqi الlah walyumisahu basharata rawahu abu dawud yacni ciidda daahirka ah waxaa weya weysada qofka muslimka ah xataa hadduusan biyihii helin toban sano laakiin haddii biyihii uu helo ilaahay ka cabsado waxa weeye biyihii jirkiisa ha taabsiiyo haddaba isagoon salaada gelin hadduu helo biyo oo marka horena uu u gebagabaystay biyo waayitaankood tayamumkiisii wuu burayaa laakiin waxaa shardi ah in biyaha helitaankooda uusan la xidhiidhin wax biyihii inuu isticmaalo u diidaya maanic hadduusan la xidhiidhin oo waa sidee waa sida maalan qofkan inuu oo manyaha o kale biyahan wuu u baahanya cabitaanba uu baahanya xilli abaar ah oo jilal ah ayaa lagu jiraa waxa weyaan biyahan naftiibaa u baahanba oo xoolihiibaa u baahan biyo waa la helo dhaankii wuu yimid laakiin reerkiibaa u baahanoo cuntadii baa lagu karsanoo waxa wey xoolihiibaa la waraabinaya biyihii sida awgeed markaa iyada ah waxa weyaan ka jabi maayo tayamumkiisi ilin biyahan sharciga ugu culdaaray inuu naftiisa u isticmaalo marka tayamumkiisii ka jari maayo maadaama uu maanic jiro diidaya biyihii inuu isticmaalo ah oonkan iyo baahidan biyaha loo qabo taasi waa maanic laakiin markuu mualifku leeyahay lifaqdi ilmaa qofkii u gebagabaysta biyo waayitaankooda maxaa kaa baxay haddii uusan u gebagabaysanin biyo waayitaankooda u gebagabaysta xanuun hadduu fiirso xanuun buu u gebagabaystay qofkan uu xanuunsan yahay oo biyihii ma isticmaali karo biyuu helay qofka biyahaasi gabagabaysigiisiiba burinayaan sababto ah marka horeba asagoo biyo haysta ayuu dee gabagabaysanayaba biyo waayitaankooda uma gabagabaysana xanuun buu gabagabaysta xanuunkiina wuu jiraa intuu xanuunka uu jiro waxa weeye gabagabaysigiisaas ka buri maayo inuu dee wax kala yimaado mooyaane taasi waa suurada koobaad masalada haddii salaada dhexdeeda uu biyo helo qofkan wuu gabagabaystay salaadii buu galay markuu salaadii galay ayuu biyo helay tayamkiisii ma abaya mise ma abayo laba xaalood loo kala qaadaya in salaadani ay ku dhacayso tayamumka iyo inaysan ku dhacayn baa loo kala qaadaya horta aan fahanno salaada tayamum ku dhacaysa iyo taa ku dhacayn salaada tayamumka ku dhacaysa waxaa weeye hadhow qalle u baahanayn waa tayamumka lagu gabagabaystay meel biyuhu ay naadir ku yihiin biyuhu ku yaryihiin waa meel saxara ah qof meel hawda maraya ayaa biyo waayay wuu gebagabaystay dee markaa salaada uu ku tukanaya gebagabaysigaas qala loguma baahno ilaan halkaa biyaha in la waayaa badan marka hadduu halkaa ku sugan yahay waxa weeye eh, salaadii uu eh, ku jiray ka jabi mayso salaaddii wuu sii wadanaya maxaa yeelay qofkani waa macduur waa macduur oo waxa wey salaada ka bix maayo laakiin haddii uu ku gebagabaystay meel biyaha helitaankooda uu badan yahay sida magaalooyinka oo kale laakiin in biyo la waayo ay yar tahay ama tuulooyinka o kale marka ayada ah waxaa laga rabaa inuu salaadii soo qalleeyo haduu helo marka asagoo salaaddii ku jira waxaa laga rabaa inuu he salaaddii uu ka baxo oo salaaddiisi way jabaysaa isla markaana waxa weeye uu weysaysanaya dabeetana salaadii soo celinaya sababtan waxaa weeye kollayba soo qallo lagama rabo qofka xataa haddii uu salaada sii wadan lahaa soo kolleyba salaada ma soo qalaynahaa haddaba wax faa'iidaha ku jirta inuu salaada sii wado ma jirto ee waxawey salaadii ha ka baxo oo ha weysaysto oo saa ha ku tukado qowlba wuxuu leeyahay salaada sunnaha ah mar kasta ayadu way jabaysaa oo salaada faradka uma tafsiirkan gelayaae sunnuhu la mid ma aha ee mar kasta wuu jabayaa maxaa yeeley xurmo weyn male laakiin salaada faradka xurmay leedahay qowlkaas laakiin waa qowl daciifaho arad iyo sunaba waa isku mid walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye anna qacahaa in salaadii la gooyo liyatawada si u weysaysto ayaa fadli badan wa ana almutanafila qofkii sunnaysanayey ee biyaha helay salaada dhexdeeda laa yujaawisu inuusan tallaabaynin uusan gudbaynin ragcatayni laba ragcadood usan ka badinayn ilaa man nawaa qof niyeystay mooyaane cadadan tiro ragcad yani tiro ah oo fayutimahu markaa uu dhammaystiraya ragcadihii uu nigaystay qofkii waxa weeye salaadiisa faradka ah ay tayamum kaga dhacaysay oo qalab looga baahnayn horey waxaan usoo tilmaanay qofkaas in salaaddiisa aysan jabayn haddaba qofkaas inuu salaadda sii wato iyo in biyaha uu helay uu ku weyse qaato salaadii uu ka baxo oo uu weyse qaato oo uu markaa salaaddii soo celiyo midkoodee fadli badan waxaa fadli badan inuu salaaddii intuu ka baxo uu weyse qaato oo uu salaaddii ku soo celiyo saasaa afdal ah hadduu sii watana waa tayamumkiisu kusii wato salaadiina asax weeye wax dhiba male qofka mutanafika ah ee sunnaysanaya salaad sunno ah tukanaya waxaa weeye isagoo salaaddii ku jira biyo helayna waxa weeye laba ragcadood ka badin maayo laba ragcadood buu tukan karaa labada ragcadood ka badan tukan maayo waxaa laga rabaa inuu intuu ka baxo laba ragcadood marku tukado uu markaas uu weyse qaato ilaa inuu tiro mucayana negeysto mooyaan hadduu matala negeysto afar ragcadood xidhi inuu tukado ama lix ragcadood ama toban ragcadood oo xidhi inuu tukado way bannaanta salaada sunnaha in toban ragcadood oo xidhi inaad tukanto sida nooga imaan doonta insha allahu tacaala baabu salaati nafli markuu mualif ka hadlayo marka hadduu cadad mucayan u negeysto dee cadadkiisa u dhammaystiri kana badin maayo cadadkaas lakiin hadduusan cadad niyeysan laba ragcadood ka badin maayo walaa yusalii tukan maayo batayamutayim ku tukan maayo hayra fardin yani hal farad waxaan ahayn yani ku tukan maayo yani wax farad ka badan ku tukan maayo oo salaadii faradka ahaa wayatanafalu laakiin wuu sumaysanaya maashaa intuu doono wanadru nadarkiina ka fardin farad buu lamid yahay fi adhar qowlka adharka ah walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye sixatu janaa'iza salaado janaasooyina inay asaxayaan maca fardin farad maci halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku xuunkii labaad oo ah wixii tayamumka lagu banaysanay yani hadduu qofkii u gabagabaysto gabagabaysigaas muxuu ku tukan karaa arad iyo sunada waa la kala qaadaya aradka iyo sunihii faradka waxaa loo gelayaa hal salaad oo farad ah inuu ku tukado tayamumkii salaad duhur hadduu ku tukado waxaa weeye casarkii kuma tukan karo tayamumkii xataa haddaysan waxaa weeye wax xadaa ah. usan qofka ka imaanin casarkii haddana u gabagabaysanaya maqribkii haddana u gabagabaysanaya ceshihii wahaa kada salaad kasta oo farad ah wuu u gabagabaysanayaa maxaa yeelay xadiid ibn cumar ka soo arooray wuxuu ihi ibn cumar yatayamamu likuli salaati wain lam yuxdi eh, salaad kasta eh, qofkii wuu gebagabaysanaya xataa hadduusan xada ka iman eh, waa aar saxiixa oo ibn cumar ka sugnaaday bayhaqi baa wariy waay haddaba salaaddii faradka ahayd yani mid unbuu um ku tukanayaa tayamumkii laakiin salaadaha sunnada ah intuu doonu ku tukanayaa tayamumka laba ragcadood afar ragcadood intuu doonu ku tukanayaa xad mala sababtoo ah salaada sunnuhu way soo laalaabanaysaa haddii lilaa salaad kastoo sunno ah loo tayamumo dhib bay noqon iyo mashaqo weyn ayaa ka ratimalay salada sunnahan ah, waxaan ognahay inay ka fawda hadiya jeer faradkii oo saa darteed lagu tukan karaa qofka isagoo taag istaag tukan kara ayuu fadhi ku tukan karaa sidoo kale qofku markuu musaafir yahay daabadiisu ku dul tukan karaa meelaan qiblan ahayn buu tukan karaa waxyaaba badanoo waxaa jira salaada sunnaha ah, ee loo ruqseeyey oo faradkii ku bannaanayn marka sida awgeed tayamumka isaga intuu doonoo sunaa ku tukan karaa salaada uu ku nadaray ee salaadaha shanta aan ahayn ee uu ku nadaray si isku waajibay qofkii faradkii umay la mid tahayoo sida adharka ah ayadna hal nadar salaad uu ku nadaray inuu ku tukan karaa tayamumkii dabetna laba salaadood uu ku nadaray inuu tukado mid kasta uu gabagabaysanaya maxaa yeele farad weeye laftirkeedu maadaama qofkii isku farad waajib iskaga dhigay salaadihii shanta ahaa unbay la xugun noqono waxaa weeye hal mid kasta u tayamumaya nadar kasta salaadaha janaasooyinka ah way ka duwan yihiin iyagu salaadii kale faradka ahaa oo waxaa weeye hal tayamum ayaa wuxuu ku tukan karaa salaad farad ah iyo janaasooyin fara badan hal janaaso laba janaaso saddex janaaso intuu doono ayuu ku tukan karaa oo waayo janaasadu soo farad ma ahayn waa farad laakiin way ka duwan tahay salaadii fariidadahoo iyadoo fardu cayn mahe waa fardu fardu kifaaya wey sida awgeed waa laga tegi karaa yani waxa weeye qofkii wuu ka tegi karaa marka maadaama ay laga tegi karo waxay shabahday salaaddii sunnaha ahayd oo iyada intii la doono ayaa lagu tugan karaa tayamulkii wana man nasya qofkii hilmaamo wanadaas waxay ku cadfan tahay halkuu mualifka laha walasaxu sixatu janaa-is marka waxay usoo qadaraysaa walasaxu walaصx wejka asaxnimada badan ana nasiya qofkii hilmaama ixda alhamsi shantii salaadood mid ka ah kafaahu waxaa ku filan tayamumun tayamum ayaa ku filan lahunna shantaa uu ku tukado qofkii haddii uu mid ka mida ah shantii salaadood ayuu hilmaamay mana garanayo maduurba ma casarba maqribba horta salaadaas si uu can yaqiin uu uga beri noqdo waxaa laga rabaa shantii salaadoodba inuu tukada horta laga rabaa eeg maadaama uusan garanayn salaaddii uu hilmaamay ma subax bay ahayd wuxuu ogyahay inuu salaad shanta salaadood ka mid ah inuu ka tegey oo hilmaan uga tegay ayuu hubaa laakiin caynteedii uu garan waayay ma subaxba ma duhurba ma casarba maqribba ma xusuusto laakiin wuu hubaa in salaadaha shanta mid ka mid ah uu hilmaan uga tegay horta waxaa laga rabaa shanta salaadoodba inuu la yimaado waajib maxaa yeele dimadiisu yaqiin uma bari noqonaysa inuu shanta salaad la yimaado mooyaane haddii haddaba uu tayamum uu shantii salaadood ku tukanayo mid kasta miyuu u gebagabaysan maya hal tayamum baa ku filan shantaa salaadoodba hal mar buu u tayamumayaa shantii buu tukanaya ilen mid uma waajibahe afarta kale oo wasiilo middaa lagu gaadhayo oo lagu hubsanayo waajib ma aha wainasiy hadduu hilmaamo mukhtalifatayn laba salaadoodoo kala duwan sallaa wuu tukanayaa kula salaatin salaad walba bitayamumin tayamum buu ku tukanayaa wain shaaa hadduu doono tayamama wuu tayamumayaa maratayni laba jeer wasallaa bilwali tayamumka hore wuxuu ku tukanayaa arbacan afar salaadood walaa'an oo xidhiidha wabiaani tayamumkii labaadna arbacan afar salaadood ayuu ku tukanayaa laysa minha aanay ka mid ahayn allatii bada'a biha tii uu ku bilaabay aw muttafiqatayni ama laba salaadood oo isku mid ah ayuu hilmaamay sallaa wuu tukanaya alkhamsa shantiiba wuu tukanayaa maratayni laba jeer bitayamumayni laba tayamum ayuu ku tukanayaa haddii uu hilmaamo laba salaadood oo kala duwan oo maalan subax iyo duhur ama casar iyo cishe laba salaadood kala duwan yihiin laakiin wuu garanayaa laakiin labaday ahaayeen ma garanayo markaas eh, haddii uu tayamum ku tukanayo eh, waxaa laga laba siyaabood buu u tukan karaa in uu shantii salaadood uu eh, salaad kasta u gebagabaysto horta shanta salaadood buu tukanayaa laakiin inuu shantaaba mid kasta u gebagabaysto waa si u bannaan marka labadii salaad way soo gelayaan waayahay waxaa kale u bannaan in uu laba gebagabaysi la yimaado oo midka hore uu ku tukado afar salaadood oo xidhiidh ah tayaamumka dambena uu ku tukado afar salaadood oo xidhiidh ah oo ayna ku jirin tii tayaamumka hore ee uu ka bilaabay maalan wuu gabagabaysanayaa wuxuu tukanayaa subaxii iyo duhurkii iyo casarkii iyo maqhribkii afar salaadood oo xidhuu tukanayaa haddana wuu gabagabaysanayaa wuxuu tukanayaa afar salaadood oo isku xiga oo salaadii eh, qaybtii hore kaga bilaabay ayna ku jirin oo subaxii buu iska daynaya wuxuu kaga bilaabaya duhurkii iyo casarkii iyo maqhribkii iyo ceshihii sidaasay labadii salaadoodba u galeen laba tayaamumna wuu leeyihid suurada koobaadna shan salaadood buu tukaday mid kasta tayamum ayuu ku gaar shan tayamum iyo shan salaadood yeelay tanna waxa weyaan siddeed salaadood iyo laba tayamum midkuu doono ayuu samaynaya haddii labada salaadood ay isku mid yihiin labada salaadood hilmaamay wuxuu ogyahay inay isku mid ahaayeen ama duhr iyo duhr bay ahaayeen ama casr iyo casr ama cisho iyo cisho ama subax iyo subax laakiin ma garanayo marka wuxuu samaynayaa hadduu tayamum ku tukanayo anta salaadood ayuu laba jeer tukanaya ubxii ilaa ishii haddana ubxii ilaa ishii laba jeer buu tukanayaa labadaa jeer mid kastaba u gabagabaysanaya intuu gabagabaysao an salaadood buu tukanaya haddana uu gabagabaysanaya antii buu tukanaya marka labadii salaadood ee mutafiqateenka ah ama laba subax ah ama laba duhur ah laba casr ah halkaasi kusoo gelaya walaa yatayamamu u gebagabaysan maayo lifardin farad qabla waqti ficlihi waqtigii la samaynaya faradka intuuna gelin ka hor wakadaa saasoo kale waxaa la mid ah annaflu sunnihii almuaqatu ee la waqtiyey fil asaxi wejka asaxnimada badan ah. haddii qofku uu doono inuu gebagabaysto waa inuu sugaa intaan salaada waktigeeda gelaya salaada waktigeedii oon gelin gabagabaysi oon banaan sida salaada duho iyadoo waktigeedii gelin ma gabagabaysan karo waa inuu waktigii duurka u galaa markaas ayuu gabagabaysiga u banaanaanayaa sababtuna waxaa weeye tayamumka sidiisa waa dahaaro daruuro saa soo tilmaanay waa dahaaro daruuro loo samaynayo markii biyihii la waayey daruurana ma jirto intuusan salaada waktigeedii gelin wax daruuro oo jirta ma jirto marka waqtigii salaada markuu galo markaasaa daruuradii ay imanaysaa markaas ayuunbaa tayamumkii uu furnaanaya salaaddii faradka ahayd waa taas salaada sunnahahana ma midda waktiga leh mise middaan waktiga lahayn taan waktiga lahayn sida salaadaha dee nafliga mutlaqaah waxa weeye xilligu doono ayuu u e, tayamumaya laakiin salaadaha waktiga leh sida maalan kale salaada raatibada oo kale salaadahan dee sunnaha la socda faradka ama ka horeeya ama ka dambeeya wati bay leeyihiin waxa weeye markii salaada waktigeedu galo ayuu watigoodu gelayaa markii salaada watigeedu baxana uu baxaya marka ayadoo waktiga salaada uusan gelin ayagana ma gebagabaysan karo nafligii muaqadkaa ee waktiga lahaa waman lam yajid qofkii aan helin maa an biyo walaa turaaban iyo ciid toona lazimahu waxaa ku laazimaya fi ljadiidi qowlkii jadiidka ahaa an yusalliya alfarda faradkii inuu tukado wayuu ciidda uu soo celiyo waayahay qofkii faaqid dahuraynka ahaa qofkan biyo iyo ciid hooda ma haysto biyana wuu waaye ciidna wuu waaye oo see ku suroobaysaa qof biyo waaye la garta laakiin qof ciid waayiya seeba ciid waayi karaa meel kas ciid way taallaan wuxuu masalada culimada ku suureeyaan qof lagu xidhay meel biyo iyo ciid toona aysan oolin baa lagu xidhay xaalada ayada ah qofkii muxuu samaynaya faaqidu ahureyn baa la qofkan labadii shay ee wax daahirinaya biyihii ciiddii ayuu waay faaqidu aahureyn qofka haddaba qowlka jadiidka wuxuu leeyahay salaadii faradkeed horta wuu tukanaya qofka oo salaaddii ka tegi maayo lixurmat wati u tukanaya watigan ila xurmu leeyahay wuu tukanayaa salaadii laakiin wuu soo celinayaa salaaddii wuu soo celinayaa oo bimacnaa wuu soo qalinaya markii labadaa mid u helo hadduu biyihii helo ama ciiddi u helo marka u sokaysa biyo u helo ama ciid u helo ayuu salaadii soo celinaya qowlka haddaba waa qowlka jadiidka ah jadiid markii la dhaho muqaabilkiisa wuxuu ahaa qadiim ee dhowr qowlba ku jirta oo jadiidkaa qaabilsan qowl wuxuu leeyahay salaadii wuu tukanayaa laakiin ma soo celinayo qowlka imaam nawowi waa doortayba iyo musani waaya kalabaadna wuxuu leeyahay waa sunno inuu salaaddii tukada waajib ma aha haddii uu tukadana wuu soo celinaa qolka saddexaadna wuxuu leeyahay waa sunno inuu tukado laakiin wax qalla ah laguma leh haduu tukado qowlka afraadna wuxuu leeyahay waaba xaaraan inuu tukado culamada qaar baa saa qaba waaba xaaraan ilan salaad yani bilaa dahaara asaguu tukanaya nabig wuxu uhi alayh sla slam laa tuqbalu salaatun bikayri tahuur salaad bilaa dahaara ah ilaahay aqbali maayo marka qofka muxuu ka tukanaya salaad isagoon biyana ku weysaysanin ciidna aan ku galgabaysan laakiin qowlkaasi waa qowl daciifa ah. marku nabig ley ala sl la tuqbal salaatu bikayr tahuur waxaa loga jeedaa qof eh, heli kara wuxuu isku daahiriyo laakiin qof aan heli karin salaaddi inuu ka tegin waxaa weeyaan eh, laa yukalif allahu nafsan ilaa wascaha fattaquu llaha ma stadactum wayaqdii wuu qallaynayaa almuqiimu ee gebagabaystay lifaqdi ilmaai biyaha waayitoonkooda u gebagabaystay salaadii ayuu soo qallaynayaa lalmusaafiru qofkii musaafirka ahaase salaadii soo qalayn maayo mar hadduu gebagabayso uu tukado ila alcaasi markii laga reebo qofkii ku caasiyey bisafarihi bisababi safari safarkiisa laftirkiisa cisyaan maaragtay ku caasiyey qofkaasi waxaa weeye isagu soo qalaynaya fil asaxi wejka asaxnimada badan halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa salaadii lagu tukaday tayamumka ma la soo qalinaya mise lama soo qalinaya tafsiil baa ku jira qofkii muqiimka ahaa ee negi ee gebagabaystay ee salaadda saa ku tukaday asagu eh, wuu soo qalaynaya muqiim waxa laga wada qof magaalo joogo ama meel ay biyuhu ku badan yihiin hadduu ku tukado eh, gebagabaysi salaaddii wuu soo qalaynaya laakiin qofkii musaafirka ahaa ee eh, meel cidlo ah oo waxa wey biyuhu aan laga helayn ku gabagabaystay oo salaadda saa ku tukaday ma soo qallaynayo isagu maxaa yeelay cudurdaarkiisu waxaa weyaan waa haalib in biyaha la waayay halkaasi way ku badantay laakiin qofkan kale ee muqiimka ee magaalada joogay maalin biyo waayey ee sidaa ku gabagabaystay de waxaa weyaan cudurdaarkiisu waa naadir in biyaha la waayo oo magaalada laga waayo way yarta marka maadaama wax naadir u yahay naadir la xukma leh saa darteed wuu soo qallaynaya qofkii musaairka ahaa ee nidhi salaada uu tayamum ku tukaday ma soo qalayna waxa laga soo reebaya qofkii safarkiisa ilahay ku cahasiiyey bal eeg u fiirso masalada waxa laga hadlayaa qof musaafir oo safarkiisa laftirkiisu macsiyo uu yahay ee maaha qof safarka dhexdiisa macsiyo la yimid maaha alcaasi fii safarihi maaha ee alcaasi bisafarihi weeye gabadhii ninkeeda ka baxsatay eedan heshiisad ahayd ee ninkeeda ka carartay isagoon dulminin waxa weeyaan safarkeeda laftirkiisa macsiyo ah ninkii duulaan qaadaya ee waxa weya dad islaam inuu xoolada soo dhaco u duunaya ama meel uu macaasi ku samaynayo u safrayey safarkiisa laftarkiisa macsi ahba qofka marka ruqsad male hadduu eh, biyo waayo safarka dhexdiisii waxaa laazima inuu gebagabaysto islamarkaana uu soo qaleeyo salaada uu tayamka eh, uu ku tukaday maxaa yeelay qaacidadu fiqi waxay leedahay aruqasu laa tunaatu bilmacaasi ruqastii laguma xidhiidhiyo macaasi waayahay laakiin qofkii asagoo safar ku jira safarkiisu safar macsiya uusan ahayn ganacsi ku socdo maalan ayuu safarka dhexdiisii macaasi la yimid dee qofkaasi ruksadii uu leeyahay ee asagu uu ka duwan yahay qofkan kale tilmaamayna ilaan safarkiisa laftirkiisu macsi ma ahee macaasida unbu la yimid mooya lakin safarka laftirkiisu safar macsi maaha waman tayamama qofkii u gebagabaystay libardin qabow qadaa uu soo qalaynaya fi ladhari sida adharka ah awmase limaradin xanuun ayuu u gebagabaystay xanuunkaasoo yamnacu lmaaa biyihii diidaya muطlaqan gebi ahaanba jidhka o in loo isticmaalo biyihii ama xubnihii laga weyse qaadanayay ayuu maaragtay u gabagabaystay aw amase fii cudwin diidaya biyihii loo isticmaalo xanuunkaasi xubin oo walaa saatira wax qarinaya uusan jirin xubintaas falaa qofkaasi qalla kuma waajibin ilaa an yakuuna inuu ku sugan yahay mooyaane bijurxihi nabarkiisii damun kaiirun dhiig fara qofkii qabow u gabagabaysta dhaxan baa jirta iyo qabow daran islamarkaana qabowgaas haddii uu biyihii isticmaalo wuxuu ka cabsan inuu halaagsamo oo khatar galo caafimaadkiisii markaasi wuu gebagabaysanayaa wuu tukanayaa salaadda haddana soo qaleynayaa laba qowlba madhab ku jira qowlka muctamadka adarka waxaa weeye inuu salaadii uu sidaa ku tukaday gebagabaysiga inuu soo qalaynayo waayo